cisiiya shaaraf ciheeda hohoyaday شرفيه الدهوية kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kaanen u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yaal waxaan soo gudbinaa dhacdooyinka maalintaasi taagan ee warbaahinta caalamku ay hadal hayaan maanta waxaa intiisa badan barnaamijkan ku eegi doonaa xaaladda magaalada laascaanood waxaan sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah xaaladda waddanka turkiga oo dhulgararu ku dhuftay xubnihii joogtada inoo ahaa iyo kaalinta suugaanta ayaanu si guud barnaamijka ugu soo qaadan doonaa haddii aa la idmada kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkanu kulanka keeneen allahayna daaye diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida damahaygi qaadee diidan naftamaadawayddamahaygi qaadee diidan naftamaadawaydidan ansiya daahiri nabsiba dulshooge daahire ruuxii wax dudsiya daahiri nabsiba dulshooge daahire hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ah low wasahalan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa waxa laygu daya yaa deeqa ana dubuga mage deeqa waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga mage deeqa qalan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ahlan wasahlan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida wadnahay danoole diidan abtamaadaway diidan wadnahay daloole diidan naftamata weydiiahlan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir dhiga kudortee daahiri ahlan wasahlan daahiri aniga kudortee daahiri wan ku daba socdaa ee daahiri ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida dawa male warkaaguya daahiri laagu diirsan maaye daahiri dawa male warkaa ya daaqir ilaa ku dir tirsan maaha lawasa halan deeqa ninku daacad maahee deeqa waan kaaga digayaa deeqa ah lanwasa halan deeqa waan kaaga digayaa deeqa ninku daacad maahee deeqa ama deeqa ama dugnida ama deeqa ama dunida iiga daawa iga daa wareerkoo deeqa taniga ma hayse diidan waad idalacsanaysaa diidan ahlan wasahlan diidan kugudaalidhaale diidan waad idalacsanaysaa diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida dumar waa carruure diidan hay raacintaadee diidan umar waa caruure diidan hayraa intaad keesiisan ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahir darxumay dhammaatee daahir ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahir darxumay dhammaatee daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida rabbi waxaan daraysaday daahir xaqu inuu dilaaca daahire rabbi waxaan daraysaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir aha lawase halan deeqa samac waa lugooye deeqa daacar buu ka leefiya deeqa ah lawadahalan deeqa damac waldhugooye deeqa dacar buu ka leefiya deeqa ama deeqa ammaa dunida ama deeqa ammaa dunida waxa lagu dambeeyayo deeqa duuga inu eegiyo deeqa waxa lagu dambeeyayo deeqa duuga inu eegiyo deeqa sahlan diidan waa kulantiida habee diidan allahayna daayee diidan ahlan wasahlan diidan waa kulantiida habee diidan allahayna daayee diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida samahaygi qaade diidan absamaada way sidi diidan samahaygi qaade diidan absamaada way sidi ahlan wasahlan daahiri wankuudu loobee daahiri darxumay dhammaatee daahir ahlan wasahlan daahiri waan kuu duloobee daahiri daarxumay dhammaatee daahiri ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir rabbi waxaan dura qabsaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir ah lawasahalan deeqa haddal aanan doonayn deeqa aaniga iska diideed deeqa ah lawasahalan deeqa haddal aanan doonayn deeqa aaniga iska diideed deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqaanuma dunida waxa laygu dayaya deeqcodad macaan fanaaniinta axmed gaacayte jaasire maxamed iyo carab diiri ayaa ku luqeynaya heestan ahlan wasahlan daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keeneen war maxaa u dambeeyey ma walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okey okey okey okey haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday timahadabidkaha ku noolo cawiya subaho barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideediyosieeanka magacitis waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggeena radio kulmiye dot com idaacadaha wadani iyo xogmaal iyo sidoo kale radio cla f m oo mareykanka yaalla ayaad naga dhegeysanaysaan haddii aan ku bilowno xaaladda magaalada laascanood ee gobolka sool ayaa hadda lagu soo waramayaa inay tahay mid degan mana jiro wax rasaaso oo hadda laga maqlayo inkastoo maanta masaaka aroortay dagaalka ka bilowday uu duhurnimadii maanta soo gaaray madaafiic ayaa ku dhacay xaafado ka magaaladaasi khasaare kala duwan ayaana ka dhashay dadka jooga magaaladaas ayaa inoo sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u kacsanayd maanta oo dhan meelaha dadka dhibaatada kasoo gaartay waxaa kamid a xaafado ku yaala bartamaha magaalada oo madaafiic ay ku dhaceen dadka dhibaatada ay kasoo gaartana waxaa ku jira haweeney iyo caruur yarar ay dhashay qaybo kamida magaalada ayaa laga qaxay waxaana saaka aruurtii magaaladaasi la sheegay inuu ka bilowday dagaal u dhexeeyey ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka ciidamo abaabulan oo somalilan kasoo horjeeda waxaa maanta qorshuhu ahaa in magaaladaasi uu kusoo dhammaado shir ay lahaayeen waxgaradka magaaladaas oo warmartiyood laga soo saari lahaa dagaalka oo socda ayaa warmartiyoodka laga soo saaray qodobadan ayaana ka mid ah qayb qoto dheer kabacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan nambar kow waxaan caddaynaynaa in aanaan sinaba uga mid ahayn somalilan wax heshiis ahna aanan kula gelin kala goynta dalka soomaaliya laba degaanada s c khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dhulweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dambar saddex shirweynaha beelaha s c khaatumo wuxuu caddaynayaa in degaanada s c khaatumo Eh, lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nambar afar tan iyo inta la dhammaystirayo aaya katashiga deegaanada s c khaatumo si waafaqsan qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka kumeelgaarhka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada s c khaatumo si toos ah si toos ah u tagto dowladda federaalka si waafaqsan qodobka afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lambar shan waxaan caddaynaynaa in aanaan ahayn argagixiso degaanka yagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii degaanka lahaa oo ay somalilan si gardarro ah ugu soo duushay isla markaana waxaanu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada degaankayaga sidoo kale waxaannu si sidoo kale waxaannu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamullada iyo degaanada deriska ah nambar lix dadkii lagu laayey muddadii shan iyo tobanka sano ahayd ee maamulka somalilan ka telinayay degaanada esas iyo khaatumo waxaan u aqoonsannahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas-uul ka ah maamulka somalilan islamarkaana waxaan caddaynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabmeen imaatinka somalilan baaq ee shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay somalilan in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aannada dadka deegaanka ss khaatumo ee ku salaysan nabadda iyo deris wanaagga ayna kala baxday ciidamadeeda ku sugan deegaanada ss khaatumo si shuruud la'aan ah b waxaannu ugu baaqaynaa isimada culimmada cuqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer sheekh isaxaaq in ay ka qayb qaataan sidii ay uga bixi lahaayeen ciidamada somalilan deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah c waxaannu ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka in ay baadhitaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka somalilan ka geysatay shan iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay degaanada s ssc khaatumo d shirweynaha beelaha ssc khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xidhiidhaan wixii khuseeya danaha esesi khaatumo hogaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada esesi khaatumo gunaanad shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban afartan iyo shan xubnood codkaasaad maqleysaan waa mid ka mid a ah garaadada magaalada laascaanood oo warbaahinta u akhrinayay bayaan kasoo baxay ama warmurtid kasoo baxay shir magaaladaasi odayaasha ay ku yeesheen magaaladaas waxaa sidoo kale jooga mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ama maamul goboleedka eh, somalilan oo maalmiinta soo dhaafaba joogay waxaa kamid a ah wasiirka arrimaha gudaha ee eh, somalilan maxamed eh, kahin axmed waxa uu warbaahinta kula hadlay magaalada laascaanood waxa uu eed badan dusha ka saaray dadka magaalada uu sheegay qaarkood gaar ahaan waxgaradka inay ka dambeeyaan buu yiri rabshadiisaa ka dhacday ciidamadoodan in lasoo wararay ayuu sheegay sidoo kale afeen hadlay xukuumadda somaaliya waxauu sheegay in ciidamadooda waanay joogeen saa kala wararay iyaguna isdifaacay ku jiraan laakiin marka wasiirkaahin arrintaas u laabano waxa uu sheegay in ciidamadu ay yihiin kuwa dadka u turaya maadaama iyaga saldhigyadooda la wararay wuxuu codsanayaa in xabadda la joojiyo bal qayb ka mid ah aan dhegaysano dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo laascaanood cidda laga xoreynayo aan la garanaynin kii uunbaa maanta maxaan ku idhahdaye lasoo dedejiyey oo nasiib daro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay maadaama barnaamijka maxaanku dhahdayay dowladda somalilan horena ay u sheegtay mar walna barnaamijyadeeda siyaasadeed barnaamijyadeeda maamul barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer somalilan iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada waa kow waa laba in xabadda la joojiyo ciidamada in xabadda laga daayo ciidamadu aada iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan iyagana xabadda way daynayaan wixii arrina bini aadmigu xabad kuma wada hadlee afkuu ka wada hadlaa ciddii talo haysaa iyo ciddii arin haysaa nabadda la isugu yimaado aada iyo aadna waa mahadsantahay waxaan leeyahay markaa idinkuu xoojinayna baaqaas guud ahaan dadka shicibkaa guud ahaan dowladda somalilan guur ahaan iyo gaar ahaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan inaynu labada gamcood isugu tagno isugu geyno inaynu nabadgelyada dib u soo dabaalno waxaan kaloo oo leeyahay hadba farayaa oo baaqu dirayaa garaadada isimada qaarkoodna shalayta iyagoo xidhxidhan ay baxeen qaarkoodna la leeyahay maanta iyo iyo saa dambe ay baxayaan waxa aan leenahay dhaawacan dhimashada iyo dhaawacaba keenay dagaalka saaka laascaanood ka bilaabmay in dib loogu soo celiyo nabadgelyo ayaguna aanay ka bixin aynay goobjoog noqdaan haddii ninkii ka baxa meel tegi maayo meelahay ka yimaadeenna waa la garanayaa waxaana ay noqonaysaa markhaati furo inay iyagu yihiin ciddii dagaalka abaabushay iyo fulinaysa waa mahadsinta codkaas aada maqlaysaan waa wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo maxamed taahin axmed layiraahdo waxauu joogaa magaalada laascaanood wuxuu ka hadlayay raabshadihii iyo dagaalkii maanta magaalada laascaanood ka dhacay weli waxaa dhegeysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka keenan haddii laascaanood arrinteed intaan ka dhammaana telefoonka waxaan kula xiriirnay weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan oo magaaladaasi jooga wuxuu nooga warbixinayaa xaaladii ugu dambeysay magaaladaasi iyo khasaaraha dagaalkii maanta ka dhashay ayuu ilaa hadda dagaalka kasii soconaya marka waa unqa colaadeed oo runtii aan la halka ku dhamaado waayahay gacmo dheere ilaa haatan khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka ka dhashay maadaama dagaalku yahay mid culus oo saarkay xilligii hore aroortu bilowda ilaa haatan u socdo ma la og yahay khasaaraha rasmiga ah ee shacabka iyo dhinacyada dagaalamay ee kala gaara dagaalka ciidamada maamulka somalilan iyo dadka deegaanka oo saaca waaye eh, marka laakiin khasaaruhu waa badan yahay dabcan waxaan helayaa ugu yaraan dhimashadu insana toban kor u dhaafayso labada dhinac marka laisku daro qaar ay sheegayaan qaar waxay sheegayaan eh, sideed sagaal meelaha horbaa sheegaya laakiinse ilaa ay hadeertaan dad koob rasmiya kuma sii karo laakiin shan iyo toban labaatan dad badan dhaawac uu yahay dhimashaduna shan iyo toban labada dhinac marka waa badan kartaa laakiin dagaalku dee saacad walba uu yani dee khasaaraha dhici karo somalilan waxay sheegtay in gacan kuheynta ee magaalada ay gacanta ku hayaan amniga ay la wareegeen ma jirtaa meelo qaar ama meelo ka mid ah magaalada in ciidan somalilan lagu arkayo wax gudaha usoo gelin iyo waxyaaba wax lamidana mina ah, ma jiraan magaaladuna Eh, wari inta badanba dagaalku oo dhan uu jooga ayuu kaasina ahaa waxa uu nooga warbixinayay xaaladda magaalada sida ay tahay iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta dhacay wili kulanka keena dhegeysaneysaan saaxiibyaal haddii markaan aan eegno magaalada eh, gaalkacyana ama deegaanada puntlandna eh, xalay wararka warbaahintu ay gudaha aad u hadalhayeen waxaa kamid ahaa in ciidamo fara badan la geeyay magaalada garowe oo xarnu ah ee dowlad goboleedka puntland ciidamadaas waxay kasoo horjeedaan qorshee dowladda puntland ay ku dooneysay inay kaga hirgeliso magaalada garowe ama kaga diiwaangeliso dadka ka qaybgelaya doorashooyinka ay qorshaheeda waday qof ah xiisad ayaan arrintaasi ka dhalatay saakana meelo kamid ah magaalada garoowe rasaas ayaa laga maqlay inkastoo maanta waxaa puntland ku guuleysteen ciidamadii soo galay magaaladaas inay ka saaraan ciidamadan waxa sidoo kale qeyb ka yihiin ciidamo kale oo hore u hadlay oo guutada danabka tirsan ee puntland oo sheegay inay diidan yihiin qorshaha maamulka madaxdiisu ay wadaan ee doorashooyinka dadka ay ku diiwaangeleen oo ku sheegeen inay tahay mid qasab ah sidaasoo kale gaalkacyo ayaa ciidamo kale oo ka tirsan kuwa puntland maanta shirteed ku qabteen waxayna sheegeen inay ka hor imaanayaan qorshe la doonayo in dadka loogu diiwaangeliyo inay doorasho ka qayb qaataan oo gobolka midooga qeybta puntland ee maamusha ka dhici waxaan nahay ciidanka gobolka mudug ee kana dhidhiyey howlaha ka socda hadda ee dowladdu waddo hawlahaas waxa weeye oo ah ah geeddicaanla baalka ula baxeen midka hawshaas waana ka soo horjeednaa wax lagu qabanayana midug ma jiraan bataatanba wax midug laga qabanaya ma jiraan hadda waad ka warqabtaan garowe waxa ka jira oo xalay iyo shalay dawladda ilaa xalay ay ka samaysay hawshaas haddaygu dawladdu ay ku sii dhiidhiidana gurmad baan u dirayaa cod iyo calaf iyo ciidanba waa u diraynaa kana hagramaynaa waxaannu haysano naf iyo maalba waa ku taageeraynaa oo weligayaan cadowga iska kaashan jiray haddana say noogu soo gurman jireen baan ugu soo gurmanaynaa ulana kaashanaynaa naf iyo maal waxaana ka akrananana walaalahaya ma jirto waxaa weeye madaxweynaha waxaanu waxaan siinayaa warbixin digniina oo ah warbixin baan talabixina talabixintaas waxaa weeye waa inuu wixii boosaasa ka dhacay wuu ogaa markhaati buu ahaa maantana hadduu isku soo dayo ama uusa garoowa dayn hawsha ka wado ama tan uu soo gacmageliyo tii mid ka daran baa dhacaysa waxay ku dhacaysana waa dadka rayidkaayoo ah shacabkaayoo ah madaxweynaha u yahay haddaad intaay dhibtaasi dhicin inuu dadka ka fiirsadaa la rabaa waxaa ka imaan kara dagaal wiil baa ku dhasho wiil kuma dhinto waxaa weeye hawshaas waa hawl uu calaadjeebada weeye annagu qof iyo cod dooni mayno mana taageerayno waana waxaa weeye ciddii waddana waan iska dhicinaynaa hawshaasna waxaa weeye yaa cidda ku jidha ha ka deer ha ka baxdo wadahadal macaan ninna kala geli waxa weeye ninkaas hawshaas waa hawl fadhi kurumisa waa hawl aan loo baahnayn soddon qof baa garow boosaasa ku dhintay waxay ku dhinteen lama yaqaan laysma weydiin bis dadku bisada ma waa dad xab iyo oo dad dhalay oo waxa weeye aan macaawili laga wada hadlin annagoo ah ciidanka difaaca ah puntland gaar ahaan gobolka mudug waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka wada santuuqyadan inaysan noo cuntamin amni ahaan oo amnigu annaga waana quseeyaa markaan amniga leenahay waa waxaan u dhimanayno had iyo jeerna aan u taagannahay dowladdeenna sharafta leh waxaan u malaynaynaa arrintaas noo cuntanto waxa weeye arrin aan aqbali karno ma aha shacabka iyaga iyo maatadeeda mas-uuliyad baa naga saaran waxa ay diidan yihiin inaan diidno waa noo muhiim eh, waxaan annagoo gobolladii puntland qayb ay maqan tahay oo robleyn ay ku jidho buuq uu ku jiro eh, xaalad ay ku jidho waxa weeye waxaa ceeb ah in la dhaho eh, nmanfoyd baa la qabanayaa qofku qoorqabad biyo kuma cabo qoorqabad biyo kuma cabo waxaan farayaa dhammaan maamulka kala duwan ee arrintaa ku shaqa leh inay faraha ka kala baxaan annagu waxaan nahay ilaaliyaasha sharciga wixii lagu heshiiyo baana sharciga arrintaan laguma heshiin sharci maaha wax waxa weeye dee tashi waxa weye laba qof ay tashadeen ismadii iyo dhammaan dadkii waxgaradka ahaa arrin ay ku wada socdaan ma aha waxaan u sheegaynaa madaxweyne saciid cabdulaahi deni asagoo mahadsan inuusan wax buuqa iyo wax barobleena uusan samayn arrintaasna uu ka kaaftoomo Ehm, waxa weye mustaqbalku waxa qof walba mustaqbalkiisa hor imaanaya oo bilaaadana mustaqbalkaagu aduu ku saamaynaya ilmahaaguu saamaynaya hadduusa adig ku saamayn ehm, dhammaan marka waxaan u sheegayaa xaalado walboo jira oo deegaanka ka jira anna waxaanu nahay diyaar inaan difaacno ka difaacno waxay dhibaato ah dhaxanta waxaan u hurudnaa inaan dalkayga dadkayga difaacno ehm, waxaan u sheegaynaa wax santuuqa oo aan ka ogol lahay gobolka mudug ma jidho anaa ku hadlaya afka ciidanka daraawiista gobolka mudug iyo degmada buurtinle waxaan annagu eh, fikradkaygii ku egyahay warqaddaas bayaankaygu intaas ku cadyahay waxaan u sheegaynaa doorasho aan la wada lahayn oo aanan sax ahayn oo aan xalaal ahayn inaysan waddanka ka dhici karin waxaan uga digaynaa madaxweynaha dawladda buntland saciid cabdulaahi deni mudana waddanka qalalaas hagelin ee waxa weeye gacantaadana haddaa ku dhistay ha ku dubin annagu waa ciidanka difaaca gobolka mudug ee soo shaqeeyey muddo ka badan soddon sano kuna hawlan ilaalinta iyo sugidda amniga guud ee puntland gaar ahaan gobolka gudug iyo degmada buurtille waxaan ka digaynaa diiwaangelinta hubaysan ee danaha siyaasadeed danaha siyaasadeed ee gaarka ah laga leeyahay waxaan ognahay in waddanka ka qabsoobi karin doorasho aan isku raacsanayn taasoo bulshada reer puntland ka dhex abuuri karta khallaaso amni darro lagana baaqsan karin diiwaangelinta si gaara ah, waxaan aan u suurtageli karin gobolka mudug sababa soo socda awgay kow iyadoo ay jiraan gobolka mudug dagaalo lagula jiro argixisada deegaanada koonfureed ee gobolka mudug iyo gobollada aan xuduudda wadaagno ee dalka iyadoo argixisada ay saamayn karaan falan amni xumo ah sida qaraxyo weeraro barac cayiman lagu bartilmaansiin karo nambar saddex colaadda ka taagan qaybo ka tirsan dowladda puntland gaar ahaan gobolada s c magaalada laascaanood lambar diidmada iyo guuxa ka jira doorashada iyo isdiiwaangelinta ku salaysan xoogga iyo ismuquunidda lambar shan diidmada xisbiyada siyaasadeed ee ay ku qaadaceen diiwaangelinta ay waddada dowladda puntland jiraan lambar lix wargelinta wargelin la'aanta iyo xalkagaaris la'aanta tabashada ka dhalatay xildhibaanada ay boobeen xukuumadda madaxweyne sayiid cabdilaahi deni iyo mishanadii ay ku filisay dadka bilmageedada taasoo sababtay dhimasho dhaawac intaba ujeeddo haddaba iyadoo ay taagan tahay ay taagan yihiin xaalada ka jira gobolka mudug iyo guud ahaanba puntland waxaan uga dayeynaa dowladda puntland in ay isku dayin diiwaangelin doorasho khasab ah in laga qabto degmooyinka gobolka mudug iyo degmada buurtille waxaan ogeysiinaynaa cid kasta oo isku dayda in ay si awood ah ku fuliso diiwaangelinta iyo doorashada qasab in ay qaadan doonto cawaaqibka ka dhasha mahadsanediin hagaag oo cod kasaad maqlaysaan waa qaar ka mid ah askarta puntland ee gobolka mudug jooga oo sheegaya inay ka hor imaanayaan qorshaha lagu doonayo in deegaanada gobolka mudug ku yaala dowlad goboleedka puntland ay soonaadiiq geyso islamarkaana ka diwaangeliso dadka inay doorasho u diyaar garoobaan magaalada muqdisho haddaan dib ugu soo laabanana xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maanta fadhi ay yeesheen waxay ku ansixiyeen sharci maalmahanba ay aada uga doodayeen oo la xidhiidha ama ku saabsan sharciga hay sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka sharcigaas maalmihii lasoo dhaafay xildhibaanadu aada ayay uga doodeen qodobada ku jira wax ka bedel ayaana lagu sameeyey markii ugu horreysay aynu noqonaysaa baarlamaanka soomaaliya la horgeeyo sharciga hay-adda muddo nus qarni ka badan bal markaan aan dhegeysana gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ku dhawaaqaya natiijada iyo sida codayntu u dhacday hindisharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta ogol gacanta taaga kala soo tiri dejiya dejiya xildhibaano inta ka aamustay inta ka aamustay gacanta taaga xildhibaanada ka aamustay sharciga gacanta taaga kala soo qoro dejiya xildhibaanada diidan gacanta taaga hala soo qoro xildhibaanada diidan waa maasantihiin xildhibaan soo gudbiya natiijada xildhibaano sharafta leh ah, aan isdhegaysano natiijadaan ku dhawaaqaynaa codaynta hind sharciyeedka hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka waxaa ogolaaday oo ansixiyey boqol afartan iyo afar xildhibaan waxaa ka aamusay saddex xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaan saa daraaddeed hinsharciyeedka hay-adda nabad sugidii soddoonka qaranka waa ansax waa maashashi xildhibaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya iyo codkaasina ahaa wuxuu ku dhawaaqayey ama baarlamaanka ka horjeedinayay sidii maanta ay u dhacday codayntii loo sameeyey sharciga hay-adana waa sugata soomaaliya barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenan oo idaacadda kulmiya idinkaga imaanaya isiiya shaaraf ciheeda hooyaday timaha daabacdume cayaar waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa nagala socotaan waxaan eegeynaa bal markana turkiga turkiga dhulgariir xoogan ayaa saaka aroortii ku dhuftay waana hadalka ugu weyn ama warka ugu weyn ee warbaahinta caalamku ee hadda hadal hayaan khasaaraha dadka dhibaatada kasoo gaartay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama guryaha ku dumay ayaa saacadba saacadda ka dambeysa aada usii kordhaysaa tirada dhimashada waxaa la sheegay in hadda laba kun oo qof ay ku dhowdahay warbaahinta qaar waxay sheegayaan ilaa kun iyo lix boqol qof in tirada dhimashada ay mareyso meelaha qaar waxaa aada u adag in eh, dadka loo gurmado oo boqolaal qof ayaa ku hoos jira guryo badan oo dumay bariga wadanka turkiga aanada koonfurba galbeed ee gobolka ku yaala dalka turkiga dhulgariirkaas ku dhuftay oo cabirkiisa u gaarsiisnaa toddoba dhibic sideed rigtar habka dhulgariirada lagu cabiro keliya muusan saameyn wadanka turkiga ee xataa syriya magaalo ku taala ayuu dhulgariirkan aada u saameeyay waana halka uu ka dhacay dhulgariirkaas oo ubicdiisu ahayd baa laleeyahay degmada layiraahdo basaarik oo ka tirsan gobolka layirahdo karahamaramacs marka loo eego warbixinada soo baxaya oo warbaahinta caalamku ay sheegayaan waxaa xaalad degdega ah lagu soo rogay gobolka oo dhan iyadoo madaxweynaha wadanka turkigana uu sheegay in xaalad degdega ah wadanka la geliyay loona baahan yahay dadka in loo gurmado kooxaha gurmadka ayaa wada howlgalkii ugu dambeeyay ee dadka looga soo saarayo dhismooyinka dumay ilaa shan kun oo qof dad gaaraya ayaa la sheegay in ay dhaawac yihiin markii hore syria gudaheeda waxaa la sheegay sidoo kale in dadka dhibaashatooda ay gaartay ilaa eh, shan boqol qof marka taa loo fiiriyo warbixinada ugu dambeeyey waxay sheegayaan eh, turkigaoo kale sagaal boqol iyo labayo toban qof in dhimashadu ay ahayd markii ugu horeysay halka siiriyana dadka ku dhintay ay gaarayaan ilaa shan boqol iyo lixdan qof wuxuu warbixinadii ugu horeeyay ee soo baxay ahayd meelaha qaarka waxaa gurmadku waxay sheegeen cimilada aada u xun darteed inay ku adag tahay in loo gurmado dadka oo dhismooyinka ku hoos jira maadaama qabow badan uu jiro sidoo kale qobrus iyo lubnaan iyo meelo kamida ah dunida eh, ama greeg ayaa laga dareemay dhulgariirkaas madaxweyne ku-xigeenka wadanka turkiga fuaad ogtahay ayaa sheegay in kooxaha gurmadka looga baahan yahay ama wuxuu sheegay kooxaha gurmadka inay wadaan dadaalkii ugu dambeeyey oo uu sheegay in ay ku doona dadka loogu gurmanayo meelaha qaar cimiladu aada ayay u qabowdahay oo waxay gaartay laga jaray ama meyne saddex digrii ayay gaartay taasaana keentay baa leeyahay in xataa gurmadku uu noqdo mid gabaabsi ah maadaama dadka aan la arki karin oo ceeryaamo ay ka sokayso dowladaha caalamka qaarkood ayaa ka hadlay waxaana ka mid ah tusaale shiinahoo kale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu gargaar bani-aadnimo u fidiyo turkiga iyo suuriya oo isna sida oo kale dhulgariirkaasi uu ku dhuftay sida ay sheegtay hay-adahama sheegeen hay-adaha gargaarka shiinaha wuxuu sidoo kale sheegay inuu aada uga xun yahay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee gaaray dadka dalka turkiga waxaana sheegay in xiriir wanaagsan ula leeyahay turkiga iyo suuriya afeen u hadlay hay-adda iskaashiga caalamiga ah shiinaha ayaa sidaasi warbaahinta u sheegtay maray ee magaalada beijing maanta kula hadashay dowladaha kale ee sida weyn uga hadlay waxaa kamid a ah dowladda soomaaliya oo idanata ka tacsiidaysay dhibaatada soo gaartay dadka dalka turkiga waxaana dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha qoraal xafiiskiisa kasoo baxay lagu sheegay inuu aada uga xun yahay sida eh, ama dhulgariirkaasi saameeyey eh, dadka wadanka turkiga oo madaxweynuhu yiri waxaan la wadaagaynaa murugada qoraal kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya waxaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray dowladda iyo shacabka turkiga oo la dhibaatoonaya dhulgariirka khasaaraha badan geystay anigoo ku hadlaya magaca keyga iyo magaca shacbiga soomaaliyeed waxaan shacabka iyo dowladda turkigaba uga tacsiyadeynayaa eh, dhulgariirkii ka dhacay ee karahmaraza oo laga dareemay gobollo badan oo turkiga ah waxaana taasi tiiraan odanayaa intii ku dhimatay inta dhaawacaana waxaan rajeynayaa caafimaad deg ah ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya midooda yurub oo kale waxaa lagu yiri eh, ilaa toban kooxood oo ka tirsan kooxaha gurmadka iyo samatanbixiyaasha ah ayaa tegi doona oo ka socda sideed wadan oo reer yuruba ayaa soo abaabulaya inay tagaan ay macaawiyaan dadka wadanka turkiga waxaana ka tegi doonaan dadkaasi baaleeri ama sideedaasi onog wadamo ay kamid yihiin bulgaria corwetia jamhuuriyadda jeeka faransiiska greega holland romaniya talyaaniga hungari iyo dalal kale oo kamid ah saaxiibada turkiga uu leeyahay jarmalka oo kale waxa ay afeen u hadlay dowladda jarmalka uu sheegay in dalkiisu uu gacan ka geysan doono sidii gargaarka deg dega ah loo gaarsiin lahaa dadka wadankaasi ee turkiga dhulgariirka ku dhuftay hindiya oo kale dowladda hindiya waxay sheegtay in laba kooxood oo ka socda ciidamada ka hortaga masiibooyinka qaran oo ka badan boqol shaqaale ah oo wata kooxaha sida gaarka ah kooxihii sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano kaniin iyo qalab diyaar ay u yihiin in loo duuliyo aaga ay saameysay ama uu saameeyay dhulgariirkaas kooxaha caafimaadka ayaa sidoo kale diyaarinaya baa layidhi aan la diyaarinayaa waxaana wataan agab gaar ah iiraan oo kale afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa le naasir kanaani waxaa uu muujiyey uu yidhi tacsi iyo qoto dheer ayaan u dirayaa dadka walaalaheena reer turkiya wuxuuna yidhi xiriirka wanaagsan inaga dhexeeya ayaa keenaya inaan gurmadka dhinaceena ka qaadano dowladda talyaaniga oo kale ra wasaarahooda Eh, waxa uu sheegay in ilaalinta waxyaabaha aasaasiga ah ee ka qayb qaadashada gurmadkan ay qeyb ka noqon doonaan israa'iil oo kale ra-iisul wasaarahoodu waxa uu sheegay in dhammaan mas-uuliyiinta la faray inay si deg deg ah isuu diyaariyaan inay bixiyaan gargaar caafimaad iyo ka qayb qaadashada dadka dhibaatada ay soo gaartay hadalkaas waxaa warbaahinta u sheegay samar dambe wasiirka gaashaandhigga ee yuhuudda oyaafaf galabanta layirahdo waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka israel ay diyaar u yihiin inay gargaarka eh, ka qayb qaataan ee loo baahan yahay halka wasiirka arrimaha dibadda yuhuuddana uu intaa ku daray in la diyaarinayo barnaamij gaara gaashaanbuurta nato xogayahooda ama madaxooda waxa uu sheegay oo twitterkiisa ku qoray waxaa la xiriiray buu yiri madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xulafada kale ee nato waxaan abaabuleynaa buu yiri taageero dhammaystiran oo aan ku doonayno inaan ugu gurmano dadka wadanka turkiga barnaamijka kulanka keenan ayaa saaxiib yaal kulmiye news f m website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network xaaladaygu ubayadhibkamaw abka mari eedad kalgacalada igu ugbaya dhib nusha mahad qaban codka macaan fanaanada allah ee khadra daahir ege ayaa ku luqeynaysay heestaan isha sacabka mari qayba nooga tahay barnaamijkana kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal oo aada maqli doontaan hase haatee markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin isniin taariikhduna waa lixda bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun waa maalinta soddon iyo ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol labaatan iyo sideed cisho haddii aalidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku geeriyootay in ka badan lixdan ruuxna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dadkaasi lala beegsaday laba qarax oo isxigxigay oo ka dhacay meel u dhow dekeda magaalada boosaaso ee gobolka bari dadkaasi ayaa badankooda waxay kasoo jeedeen qowmiyadda oromada ee dalka etoobiya maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol britain ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah faransiiska dalka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo shantii haweenka dalka turkiga ayaa markii ugu horeysay waxaa loo ogolaaday inay codkooda ka dhiiban karaan doorashooyinka dalkaasi ka dhaca maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol konton iyo labadii elizabeth two ayaa waxa ay noqotay boqorada boqortooyada ingiriiska kadib markii uu dhintay aabaheed georgi oo ahaa boqorkii xilligaasi ee ingiriiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton sideedii shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha munij ayaa waxaa ku dhintay koob labaatan ruux oo sideed ka ay ahaayeen ciyaartoyda kooxda manchester united ee dalka ingiriiska maanta oo kalena kun sagaal boqol toddobaatan sagaalkii maxkamadda sare ee laahoor ayaa xukun dil toogashaah ku riday ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee dalka bakistan brimiyer bahuto ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun toban dalka kameruun ayaa ku guuleystay koobka qaramada qaaradda afrika muddo shan iyo toban sano ah kadib markii uu laba gool iyo hal kaga badiyey dalka masar guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ay mahadsan tahay waryahan aluul maxamed aadan oo nala socodsiinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay haddii aan dalka turkiga dib ugu laabano wararka soo baxaya waxay sheegayaan in dhulgariir kale uu ku dhuftay halka loo yaqaana gasantiyeeb halkaas oo la sheegay in khasaare kala duwan ka dhashay warbaahinta ayaa si gaara ah arrintan u hadal waxaana wararka ay sheegayaan in dhulgariirkan kale cabarkiisa lagu qiyaasay toddobadhibicsideed rigtar halka dhulgariirka hore uu ahaa ama waxau ahaa dhulgariirka hore ayaa ahaa toddobadhibicsideed rigtar dhulgariirada lagu cabiro halka dhulgariirkan dambena lagu qiyaasay cabirkiisa inuu ahaa toddobadhibic heerka ama cabirka dhulgurashada lagu cabiro kudhawaad laba kun oo qof ayaa dowladda turkigu ay sheegtay inay ku dhinteen iyadoo shan kun in ka badanna ay ku dhaawacmeen syriya ayaa sidoo kale dhulgurarkaasi uu ku dhuftay waxaana mas-uuliyiinta dowladda syriya ay sheegeen in toddoba boqol iyo siddeetan iyo saddex qof dhimashadu ay marayso dhaawacuna uu marayo laba kun oo qof dhinaca turkiga maahan oo dhinaca dalka syriya mas-uuliyiinta eh, caalamka ama ah, hogaamiyaasha caalamka ayaa aada arintan eh, uga hadlay waxaana sheegeen inay kaalmo iyo taageero la garab istaagi doonaan wadanka turkiga sida horen kuu sheegna dowlada soomaaliya kamid a ah ka hadashay war ka soo baxay dowlada soomaaliyana waxaa lagu sheegay inay uga tacsiinayso dowlada jamhuurid turkiga khasaaraha iyo waxyeelada ka dhashay dhulgaraerka xoogan eh, ama dhulgararada xoogan ee eh, isxigay ee ka dhacay qeyba kamid a ah wadanka turkiga dowladdu waxa ay murugada la qeybsanaysaa dowladda shacabka turkiga iyo dhulgararkaasi kaga dhinteen boqolaal qof dhaawacyaduna ay sidoo kale jiraan iyo hantiba dowladda soomaaliya waxa ay ilaahay uga baraysaa ayaal guri qoraalkan dadka halkaasi ku dhintay in ay jannada ka waraabiyo waxaa kaloo dowladda soomaaliya ay ugu baaqaysaa dunida muslimka iyo caalamka intiisa kaleba inay garab istaagaan shacabka iyo dowladda turkiga oo inta lagu guda jiro wakhtigan adag waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya lagu yiri qoraalkan uga tacsiinaysa ama ka tacsiinaysaa shacabka reer syriya ee iyagana ku waxyeeloobay dhulgariirkan xoogan ee ka dhacay xadka labada dal kala qaybiya markan saaxiib waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi dagaal wuxuu tirtiro iyo dhib u taransho mooyaane ninna kuma tanaado shar baa loogu tegayaae tahriib iyo qax buu leeyihiiyo kala tabaaloowe tabaryarina waa leeyihiiyo weliba taagwaaye tafantoofna waa leeyihiiyo tuugsi ku aabaade taqwadxumana waa leeyihiiyo tubihi naareede tarabtarabna waa leeyihiiyo tacasi joogteeye war wixii colaa talinayuu toobadda u laabta areesow aniguna waxaan maqli jira da'yartii kacaysaba intaad dooxanaysaan dabar go'ayne eh war cabdulla waxaa kaloo la yidhi damac male walaalkii ninkii dooxa oo dile maduxdhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war taajoo waxaa kaloo la yidhi walaalkaa diloo dooxnina darajo kuma helo war waxaa kaloo la yidhi marba luuqad lagu loolamaa laxowgu yaallaaye laascaano lahankaas ka kacay luniyo ciilkiisa qabeen ha loo raadiyaan tala ku soo looji war kalamaaney laascaanood geeka dagaalku dhiyan eedankuhuma warmadeeyow ah. maxaa kaa galay sootii hadda kahor lagaa soo tarxiilay naw wartaa boqor buu madoobaa beri hore ka xaalsiiyey war unuqdudaas ma nii jirto dadka bogsho bur'ad ilaaheen marya qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad ba qalad lagu sahayaa waryaa ooyaya war calaa kulli xaal soomaaliyu meelay joogtaba dagaal wuxuu galay wuxuu gudo way taqaan cid ka faa'iidday inaan la soo arkinna waa la yahay waana wiil iyo walaal seeg marka waxaan dhihi lahay ragga dagaalamaya nimayahow dad lama beero mana boxo sidii geedo ma ogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war walaalaan isuraynin col iyo weerar kuma fiicna waxna lagama faa'iido marka waxaan dhihi lahaa yaan lakala walwaalin yaan lakala wareerin waayihiiyo ado admigu isma waayi weerahayte aryaadhaha wariya dhammaantiis anigu waxaan dhihi lahay dheexaad walaaciyo welwel iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtee haddii aadan waalnayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiya wax ku qaado waayaha war kalamaanay waxaa la yidhi dable garasho liitoo si uu maatida u laayo iyo belada loo layliyey iyo qoriga liifkiisa eh. qalbiguna la xaamadan yahaa helaya luuqluuqe markaasuusan kaa dayn laqdabajiifna kaa ladine xabadahana kuu laasimaa maalin iyo leyle qof dayoobay leexleexashadu waa u liibaree asagoo dab loocloociyaa hay laleeyahay dagaal ooge liidhara hubkana dhiiba lacagtiisa oo dabaq ku layrsanahayo gacantu laadlaado oo labeeni fuusho wuxuu liqa u soo taagan oo laftiya dhacankiyo bulshada cunaya liigooda godabtiyo lugooyaduna ay tahay ladnaantiisa ama helaya leefleef markii galowgu suuqeeyo unbay nabaduleeb iyo ku tahay hahiya laandayre dadkan la dhaliyaa hongo-ayn baa ku laabudan warhangolo waxaan maqli jiray liibaan male adduuno looxiyo qadiisuba marbay kala lumaano aan liilaaf baa lagu qorin gabooso adiin waliba ku tabtay hanta aad ku lulatana waad u weydaa wargaba iyo waanaba ma taqaaniine adiga waayaaragga ha ah iga dhegaysta dagaal iyo duullaan walba dhibanihiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraadba waa shicibka hooyo ayaa gaashaanqaadkeedii ku waayaysa marwo ayaa gacaliheedii kaga libdhayaa dunida dahsoon saaxiib ayaa saaxiibkiisii kale dharaar cadwidku kala kaxaynaya walaal ayaa geerida si arxan daran uga garba garbaduubaysaa walaalkiisa kale oday iyo afadiisa ayaa kala ambanaya waalid iyo ubadkiis ayaa isweynaya macallimiin iyo ardaydooda ayuu wedku kala eriye dib jir ayaa derbigii uu ooyan jiray kaga lumayaa dunida madaafiicda iyo burburka xoogsato ayaa qutulyoomkoodii ku baaba'ayaa dhexda labada madfac ee weerar iyo weerar celiska deedna hambada soo harta ayaa kala furfurmi oo kala furfurmi oo si kala furfurmi deedna kala firxan iyaga oo argagaxsan waa kuwa iyaga oo qaaqaayaran waddooyinka ama xeryaha qaxootiga horay iyo gadaal u dhex socda waa kuwa iyaga oo antii hore ka soo kabsan tu kale food saaraya doonaya waa kuwa ay maskaxdu ka gaabisay ama ka daciifisay weelaynta iyo diiwaangelinta silsiladaha dhacdooyinka ee isdabajoogga ah waa kuwa iyaga oo gacallooyinkoodii waayay iyo kuwii ay jeclaayeen haddana naftooda gorgortan ku jirto waa kuwa hoobaadka nafsadeed ku dhacay ee sidii wax maran iska daba wareegaya waa kuwa oo waa kuwa ku dhibban meel weliba war cabdikuusow waxaan u gartay dhamtii iyo diridhigtii madaafiicdii darrayd intii aan mawdku dilin ah. markay sii kala dideen ah. qaar baa duur duurbahal ku cunay qaar baa dibadaha ku lumay qaar baa doon lagu raro ah. badweyn lagu daadiyaa daryeel qarannimo la lawaa xadgudub naxariis darraa darxumo hoy u tahay war axmedow dabka shidana la hadamiye magaalada laascaanoodoo baryahaanba foolanaysay waxay saaka saakaalaysaydii umushay dagaal iyo go'aammo isdaba jooga garaadadii markay soo saareen go'aammadii shirkooda ka soo baxay iyo xabaddu markay faniintay uma dhexayn wasiirka warfaafinta somalilan oo laascaanood joogaana wuxuu sheegay in ciidamada xarumahooda lagu weeraray garaad jaamac garaad caline wuxuu yidhi waana la soo weeraray labada dhinace is eedaynaysana ee mid weliba leeyahay waana la soo weeraray magaaladay wada joogeen weyn ninkii aamina awoodle war waxaad ka tagtay ummad waliba aayaheeda inay garato iyada haali war waxaan daawaday dhexe garaadkii hoggaaminaya shirka laasacaanoodoo leh dagaalka ha la galo ha la diriro ha la isdifaaco oo cadowga ha laga hor tago marka waxaan la yaabanahay haddii salaadiintii iyo nabadoonnadii colaad ku baaqaan yaa nabad ku baaqaya war anna waxaan la yaabanahay dawladdiioo wada dabaabaad hadday shacabkeeda ku duusho yaa difaacaya war madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin waxay ka mid ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxayna ka goosteen markay arkeen ciidankiioo shacabkoodii weeraraya oo dabaabadihii iyo diyaaradihii lagu gaday cashuurta shacabka lagu duqaynayo markaas bay snm noqdeen marka waxaan maqli jiray laba talabay sasaaroo weligay laba tagoogo isma saarine nimankii taa ka dagaalamay inay dabaabaadkii iyo ciidankii dawladda somalilan ku weeraraan shacab uguma fadhiyin war dawladdu ciiddeeda iyo xuduudkeeda inaad difaacdo xaq bay u leedahay mar horena madaxda somalilan waxay sheegtay in fanalka laascaanood argagixisa ku lug leedahay war hooyo iyo lix carruura oo ay dhashay toddobadoodu madfac ku habsaday laascaanood waana ku dhinteen marka argagixisada caalamigaabay ah ahaayeen miyaad naga dhaadhicinaysaa war laascaanood waxa ka dhacay looma kala harine waxaa layidhi ciidan puntland ka socda ayaa xabadda magaalada ka dhex bilaabay siyaasiyiinta dani ka soo horjeedaana waxay leeyihiin aaranjaana fidnada hurunteeda qayb ka ah marka shacabka gobolka sool dhinacna uma fayooba lagu haystaa naw war xuduudka british somalilan brkitgert wuxuu maraa garoowa agtiisa xaggee ka waalan tihiin war waxaa layidhi meeshii laba maroodu ku dirirto cawsaa eh. ku gacan galay calaa kulli xaal anigu waxaan maqli jira eh. dulmi doono dulmi diidaan aragne eh dulmi diidow dulmi doonhey isku naqan abdulwadiin weliba ku tabtay dood cadaalad ah dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dab hulaaqay nagatee waradnimaday waxaad ka tagtay eh. anaa dawlada anaa darajale waxaan doona fali eh ka digtoonow dabhulaqay noqotee dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dabbalaayay noqotee war kale maanay war ma haysiine xabaddu ah. laasacaana kuma ekee garowey xataa ka faniintay waxaa weeraray baa la yidhi goobihii loo diyaariyey isdiiwaangelinta ah. ciidamo ka soo horjeeda waxayna aaminsan yihiin ah. in madaxweynaha buntland deni uu hawshan muddo kororsi ku samaysanayo waxaana arrinta daba qabtay baa la yidhi salaadiinta buntland oo uu hogaaminayo islaan ciise islaan maxamed ciidankiina waa uu ka saaray baa layidhi goobihii xalay ay soo galeen mucaaradka siciidani ka soo hor jeedana waxay leeyihiin isdiiwaangelinta hubaysan oo muddada lagu korosanayo aqbali mayno marka waxaan la yaabanahay siciidani maa sida lafta gareen shir dib u heshiisiina qabsado war haddadani maasagaa saxiixay shirkii wadatashiga isagu wargogosha koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabkaa dhigaye gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye yaasiin may dhigta gogosha dib u heshiisiinta buntland horta buntland shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ma lagala tashaday war koonfur galbeed xalkeeda macal madaxweyne xasan shiiqaa ka wadayeeyeye gogosha dib u heshiisiinta buntland ma lagu casuumay war horta in la dhiga sow kama horrayso war buntland waxay tiri dowlad madax bannaanaanu dhaqmaynaa boowe arrimahanaga annagaa ka tashanayno yeereena waar walaweynay qaranka somalilan xadgudub ma aqbalayo gogalna uma dhigi kartin shir dib idinna ma qaban karsiin war anugu waxaan la yaabay puntland waxay tidhi waxaa qalalaasaha ka dambeeya madaxweynaha jabuuti madaxweynaha soomaaliya iyo kan somalilan gobolka gedana maalin dhowey siyaasiyiin ka hadasha waxay dhaheen ciidanka gorgor waxaa ka soo qaadaya gobolka ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheikh reernaas caanoodna maalin dhoweed waxay dhaheen dowladda jabuuti iyo dawladda federaalka garteenna ma geli karaan marka waxaan la yaabanahay ayaantan madaxweynayaasha laysku duubayo maxaa isku dembi ka dhigay mustaqaylada ka taagan muddo kororsi ay u badan tahay samigay cabdulloo la yaabanna waxa uu yidhi how hoggaanka kii walbo heela hal sanaaxow uula heera hoggaanka kii walbo heela hal sanaaxow u haybiya war kalamaanay war ma haysaane sharci sharci sharci nidaam nidaam nidaam aan maqli jira khilaaf khilaaf khilaaf wal gudubay war horaa waxaa loo yidhi sharciga ilaali ha ku ilaaliye war walway weyne goormaa sharci yeelateen war sharci lahayno waa dadan qaanuun lahayn dadan qaanuun lahaynna waa dadaan xeer lahayn warwar ma haysiine wax badana sharcidarra laydinku dhaqaye konton iyo dhowr sanno kadib hay-adda nisa maantay sharci noqotay oo weligeed waxay samaynaysa ma sharcidarray ahaayeen war la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan miyaadan maqli jirin war sharci hadday tahay miyay dadka aqalladooda ugu geli lahayd aw maalin walaageed falka hortafal laakiin waa infaatukum yaa haytay wargooyin war ma haysiine hay-adda nisa waxaa la yidhi ciddii talada haysaa waxay doontuun bay samayn jirtay waxay doontay dili jirtay waxay doontona waa dayn jirtay sharci lagula xisaabtamana ma lahayn xeer iyo qaanuun ilaashana ma lahayn hedeega mahad baa u sameeyey soo maaha warwar kale waalanine golaha shacabka waxay cod aqlabiid ah ku ansixiyeen sharciga hayadda adda nisa ayaantaanoo dhan waa akhrinaynaa waa kuwii lahaaye hadda ma xiftiyeen war markii golaha shacabku ansixiyeen xeerka hay-adda nisa agaasiimaha mahad salaad wuxuu yidhi sharcigani wuxuu ilaalinayaa muwaadinka soomaaliyeed wuxuuna xoojinayaa la dagaalanka khawaarijta iyo fidnawadayaasha mana dhici doonto hay-adda inuu nin walba siduu doonayo u adeegsado marka golaha shacabka waanu mahad celinayaa aqalka sarena waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan iyaguna war ilaaimaha salaad waxau la aamusnaay sharci la'aantay aheed war mar horaa taliya shib loo bixiyey war haddii hay-addii sharci laga dhigay hadda kadib inuu hadli doonaan u malaynayaa war haddaba wuxuu ku yidhi sharciga wuxuu ka hortegayaa in tagrifo lagu sameeyo magaca hay-adda ninkaa hortiis may gurigala runtiisu horta sharciga ma ninkii ku shaqaynayaa sameeyey aryaadhaha sharciga nisa in la islaawada akhriyo la ansiixiyo wow eekeed in la islaawada akhriyo la ansiixiyo waa eeheed hagaag xubintii kalamana dhegeysateen barnaamijkana kulanka keenan ayana u dambaysa waan u mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka taban diyaarinaya farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba codka macaan fanaaniinta luul jeylaani iyo aweys khamiis heesta jabajaba aan kaga tagnay nabadgelyo جمال بدنو جيكي سكرات وابو جحنادة جحنادة جلبها إسلام جبا جبا jibin soo dhacdayo caradaan kala jeexi ahaana jaceylka wadnahey u jibaaxaye jaceylka wadnahey u jibaaxaye جمال jabaa jabaa fidii jawharluud joog dheer adiga haa ku jeclaadaye jeclaadaye jilbaha isaa jabaa jabaa tiridii jeclaada annaku jeelee jabaa jabaa fidii jawharluud joog dheer adigan haa ku jeclaadaye jeclaadaye jilbaha جبا جبا سيدي جناتا أنك تنزل ma kala jaate jeestaalo jaranoo jabaa jabaa jabaal badanoo keessa kanoo jabaa jeclaadayee jeclaadayee jilbahaa isaa jabaa jabaa siniidii jeclaata nanna kuu jabee jaranoo jabaa jabaa jabaal jabaa jabaa sidii jeclaataan annagu jeclaa. wamaa jiraane galaadgaayirye juudii wamaa jid waa jiraane jabriilwa malagee jaahilaan ubeene jabriilwa malagee jaahilaan ubeene beelee jabaa jabaa sidii jawharluun joogdheer adigaan haa ku jeclaadaye jeclaadaye jilbahaa jeelee jabaa jabaa sidii jawharluun joogdheer adigaan haa ku jeclaadaye jeclaadaye jilbahaa isaa jabaa jabaa جبا جبا سريدي جلاتا جبا جبا سريدي جلاتا جبا جبا سريدي جلاتا جبا جبا سريدي جلاتا